bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo afaraad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay xulafadii oo jaahiliyada caqadkoodii ahaay oo ay ku ballameen isla markaasina soo gaartay sadrulislaam islaamka bilowgiisii xugun ku tacalluqaayey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga soo warramay alla marka waxa uu dhahay wa watacaala mid kasta oo rag iyo haween ah waxaanu u samaynow dha ilaahay kuwo oo la xidhiira oo casabo ah oo markaasi helaaya wixii labada waalid ay ka tagaan iyo qaraabadu markii kuwaas laga warramay ilaahay wuxuu yidhi dadka waxa weeye dhaarta aad isugu adkayseen ood isugu dhaarateen ood waxa weeye xulafo aada noqoteen isuguna dhaarateen inaad isu gargaaraysiin isna dhexlaysiin fa aatuuhum dha ilaahay nasiibahum nasiibkooda siiya oo dhaxalka ka siiya taasoo sidaan horay aanu soo marnay sudus ahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ahaaday shay kasta mid daaracanaya ayuu ahaaday waxaana ka kamida ah idinka xaalkiina horay casarkeenna waxaanu ugu soo sheegnay in warkan uu mansuuq yahay oo lagu nasakhay wa ulularxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah oo haddii ilaahay yidhaahdo suuratu bara aakhirkeeda inugu tegi doono inaan markaasi waxaa weeye xulafanimo aanan laysku dhexlaynin aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa saydarada raggu uu ku leeyahay haweenka uu ku leeyahay iyo sida loo baahan yahay ragga iyo haweenka isqabaahu inay u kala dambeeyaan oo waxa weeye ilaahay qiyaadada ragga uu siiyey haweenka ayagana waxaa weeye daacatu zawj loogaga doonaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga warramayaa alrijaalu raggu ayuu dheh ilaahay qawaamuuna waa kuwa u qumid badan alrijaalu raggu qawaamuuna waa kuwa u qumid badan macnaha waa kuwa toosin badan weeye cala nisaa'i haweenka bimaakii sababkiisa ayayna ugu qumayaanow dha ilaahay fadala allaahu alla uu fadilay bacdahum barkood calaa bacdin barka kale uu ka fadilay oo wax isdheeraysiiyey ilaahay iyo wa bimaa kii dha ilaahay anfaquu rabbi ay nafaqeeyeen haweenka min amwaalihim maalyaalkooda ay ka nafaqeeyeen wasaalixaatu haweenka suusuuban qaanitaatun waa kuwa mudiicaada oo raggooda addeecaayow dhah ilaahay xaafidaatun waa kuwa xifdinaaya oo dhowraaya lilkaybi qeybka xifdinaaya ay fii kaybati aswaajihinna raggoodu markay maqan yihiin ayay naftooda iyo ninka maalkiisa iyo awlaadiisa ilaalinayaan bimaakii xafida allaahu ilaahay uu xifdisiiyey oo ilaahay u amray inay xifdiyaan ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu nooga waramayaa sidaan hore u sheegnay qiyaadada waxaa weeye ragga ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey iyo qiyaadadaas waxyaabaha keenay ayaa alla noogaga warramayaa balse aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaanu soo qaadanaynaa sawnusuulkeedii aynu soo qaadanaynaa aayaddan sawnusuulkeedu wuxuu ahay baa la yidhi saxaabiga la yidhaahdo sacad ibnu rabiic oo ka mid ahay wabarradii reer ansaareed amase ragga markaasi madaxda ahoo waxa weeye reer ansaareedoo sida hadda masalanba dhaqamadan soomaalida wabarka iyo ugaaska iyo loo yidhaahdo saas ahay ayaa naagtiisaahu yay naashife ay ka noqotay oo ay ka kor noqotay oy amarkiisii ay diiday naagtaas magaceeda waxaa la dhihi jiray xabiibata binti zayd ayaa la dhihi jiray haweentaas la dhihi jiray xabiiba birta binti zayd markii ay naashife ku noqotay saxaabigan la yidhaahdo sacad ibnu rabiic ayaa uu dharbaaxay baa la yidhi markii uu dharbaaxay ayaa waxaa weeye ay u tagtay aabbaheeda aabbaheedana ina kaxeeyey ayuu rasuulka u geeyey calayhi salaatu wasalaam asaga oo xanaagsan markaasuu nabiga waxau ku dhahay ninka zayd la yidhaahdo qabla dhima kariimatii gabadhaydii wanaagsaneed ayuu iga dharbaaxay ou dhahay markaasaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay litaktasa min min zawjihaa waxa u dhahay rasuulku calayhi salaatusalaam ninkeeda haka ha ka qisaasato oo ha ka aarsato u dhahay oo dharbaaxsasow kuma dhufan ayaduna ugeeya dharbaaxshaha ku dhufato markaas waxa weeye aabbaheed waa la baxay asagoo usii wada ninkii inay dharbaaxshadu ku dhufato saxaabiga ahay markaas wax yar markii ay nabiga ka tageen oo ay sii muuqdaan ayaa nabigeenu calayhi salaatusalaam soo laabta u dhahay dib ayuu uga rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo laabta ayuu dhahay jibriil ayaa ii yimid hadda ii yimid see jibriilaa ii yimid oo xukunkaas markaas inuu rido isagu doonaayo waxau nabigu ku akriyey calayhi salaatusalaam aayaddatan ayuu ku akriyey aayaddan markuu ku akriyey ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatusalaam aradnaa amran wa araada allaahu amran wamaa araadahu llaahu khayrun ou dhahay annagu waxaanu doonay amar ayaanu doonay taasoo ah haweentaanu inay dharbaaxshada ay ka gudsato ninka ku dhuftay oo sawjkeeda ahayd ilaahayna amar ayuu doonay oo ah inaysan ka gudsanin oo ninku waxa weeye zawjadiisa canaanteedu iska leeyahay wixii ilaahay doonay ayaana khayra ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu ku yidhi marka hadda aayaddaanu war cusub oo bilaabanaya weeye waxaana loogaga qasdayaa ragga ilaahay inuu sallilay oo haweenka uu ka fadilay in lagu caddeeyo meeshaan haddana waxaa aayaddan laga faa'iidaysanayaa tafdiilkan ragga wax dheeraada ilaahay uu siiyey inay laba xigmo ay u wacan tahay midda hore waxaa weeye waa mid wahabiye ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uu alla bixiyey wax walba ilaahay yaa bixiya laakiin aan sabab lahaynoo bimaa fadala allaahu bacdahum calaa bacdin weeye midda labaadna waxaa weeye waa kasabiyo oo ilaahay waxau dhahay wa bimaa anfaquu min amwaalihim midda kaleentood waxa weeye nafaqada haweenta ay raggu ay siinayaan weeye marka waxaa la yidhaahdaa bacdu rijaal ayaa laga wadaa aayaddan ragga qaarkood ayaa waxay ka fadli badan yihiin jinsiga haweenka marka laysku wada daro ee aayaddaanu ma diidaysaa la yidhi afraad oo haweenka ka mida qaar haweenka ka mida inay ka fadli badan yihiin afraad oo ragga ka mida inay ka fadli badan yihiin maxaa yeele haween oo ragga ka fadli badan ayaa jira qaarkood sida masalama maryamo binti cimraan oo kale faatima binti rasuulilaahi faatimatu zahra khadiija binti khuweylid caaisho haweenkii markaasi aynu soo mari jirnay oo waxa weeye la fadlilay ayaa waxa weeye kamid mid ah oo ragga afraadihiisa qaarkood ayay markaasay ka fadli badan yihiin kana khayr badan yihiin marka waxa weeye arrintaa markii aayaddaa nabigeenu uu akriyay calayhi salaatu wasalaam arrinta aheed ha ka gudsato meeshaasaa lagu joojiyey meeshaasaa lagu joojiyey ilaahay markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala tacaala alrijaalu raggu ayuu dhah ilaahay qawaamuuna waa kuwa u qumid badan waxaa laga wadaa musalladuuna waa kuwa la salliday cala nisaa'i haweenka korkooda ayaa lagu salliday macnaha waxa weeye yu'adibuuna hunna way edbinaayaan waya'khuduuna calaa aydiihinna gamcahooda ayna qabanayaan oo raggu waxay leeyihin haweenka inay edbiyaan oo ay gacantooda qabtaan oo ay ka manciyaan waxyaabaha markaasi makruuha weeye waxaa ka mid ahay yidhaahdeen culummadu kal khuruuji min almanzil guriga naaftu inay ka baxdo oy iska wareegto waxa weeye waa laga mancinayaa waxayna keenaysaa iska tegidda naaguhu ay guryaha ka baxayaan waxay keenaysaa nusuus bay keenaysaa qiyaamadaanu qiyaamu saldana weeye saldana ayay ku leeyihiin sida maaragtay ninka weliga ama waaliga ah amase madaxweynaha dadka rucaada oo shacbiga markaasi waxa weeye ugu qumaayo naasku raciyad weeye zawjkeeda raciyadiisay ka mid tahay rasuulkuna waa saw dhahay calayhi salaatu salaam kullu raacin mas-uulun can raciyatii xadiis bacdigiisu ahay kullukum raacin wa kullukum mas-uul kullukum raacin ou dhahay nabigu kulligiin waa mid wax jira wa kullukum mas-uulun can raciyati marka zawjadu waxa weeye ninkeeda raciyadiisay ka mid tahay taxta xugmigay ku jirtaa weye waxyaabaha markaasi waxa weeye ay laashiisa ku noqonaysana waxaa ka mid a ah inay guriga markaas idan la-aantiisa ay ka baxdo waa hadda haweenka caada u ah inay iska baxaan oysan hadda cidna amar aysan weydiin kuwana waxa weeye safar safaral macsiya iska safraayeen oo waxyaabaha qaradaska loo yaqaano iska aadayaan qaarna waxaa weeye qaar aan ninkaba la tasanayn oo meeshay doonaan iska aadaayo taas waxa weeye lacnad ayaa haweenta ugu dhacaysa waana wax diinta islaamka ka baxsan weeye zawsku haddii waxa weeye idan ay ka hesho markaasi qaraabadeeda iyo way soo salaami karaysaa haddii masalanba idankiisa ay qadarayso hadda waxa weeye inuusan waxba ka diidayn ay ogtahayo tahay oo kalsooni buuxday ku qabsane ayaduna dhibaato ma laha laakiin haddaysan arrintaas haysanin khuruujkeedaas wuxuu noqonayaa maxsul uu noqonayaa bimaa sii sababkiisow dha ilaahay fadala allaahu alla uu fadilay waxay raggu qawaamiin ay ku yihiin bimaa sii sababkiisow dha ilaahay labadi xigmo weeye baadu sababyo weyde maaduna masdariye weeye ilaahay ayaa fadila ragga subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu dhahay bimaa sii sababkiisa fadala allaahu alla uu fadilay baclahum bartoodowdha ilaahay raggiyaa la fadilaa calaa bacdin barka kale uu ka fadilayo haweenkaa ah weeye cilmiga ilaahay ayaana arrintaasu saxiix ay ku tahay ragga ilaahay wuxuu ku fadilay cilmiga ayuu ku fadilay wuxuu ku fadilay caqliga ayuu ku fadilay wilaayada ayuu ku fadilay jihaadka ayuu ku fadilay jumcada wujuubaysa ayaa lagu fadilay waxyaabo fara badan oo aan la soo koobi karin jamaacooyinka la ogaayo ayaa lagu fadilay ambiyadu waxaa weeye raggay ka baxdaa salaadiintu raggay ka baxaan waxyaabahaas faraha badanne ayaa ragga lagu fadilay haddana waxa weeye waxa lagu fadila ragga waxaa ka mid a ninku wuxuu guursanayaa afar haweena ayuu adduunyadan ku guursanayaa jannada markii la tagana intaas ka badan ayuu guursanayaa laakiin naagta maya naagtu jannada hadday tagtane hal nin ka badsamayso waxa weeye eh, adduunyadana sidaasoo kale weeye dalaaqa iyo rajciyadu gacanta ninka ayay ku jirtaa mooyaane nalaba xukunka ilaahay uu jideeyey iyo xikmada rabbaaniga inaan laga tegin haweenkuna aysan u qaadanin in diinta islaamka iyaga loogu daraaday maxaa yeele saas hadday is yidhaahdaanoo ilaahay yaa jawr idinku sameeye is yidhaahdaan waa ku gaaloobayaan min amwaalihim maalyaalkood ilaahay subxaanahu watacaala ragga ayuu saaray oo waajib loogaga dhigay naagta waajib loogagama dhigin maxaa yeele ragga mar haddii la fadilayo cilmiga iyo xoogga iyo caqliga waxyaaba badan lagu fadilay nafaqada ayaga ayaa la saaro laga doonayaa oo naagtu markaa sidaasay ninka nafaqo waajibhay ku leedahay mayso waxay noqonaysaa qof mutabaricada oo tabarur wax u baxay noqonaysaa laakiin wilaayo usoo jiidi maxaa yeele xaq waxay u leedahay ninka hadday naagtu wax ka weyso nafaqadeedi ka weyso inay nikaaxiisa ka fasakatay xaq u leedahay marka haddaan haweenkii markii ilaahay uu ka warramay haweenka wanaagsan baa ilaahay soo ka warramayaa maxaa yeele sharciga ilaahay qaar badan ayaan qaadanayn inta wanaagsan oo ilaahay xukunkiisa raalliga ku ah ayaa ilaahay nooga warramaya markaasuu dhahay alle fasaalixaatu haweenka suusuuban fasaalixaatu minhuna weeye haweenka la sheegay kuwooda saalixaadka ah oo ka mid a qaanitaatunw ilaahay waa kuwa mudiicaada waxay adeecaayaan liaswaajihinna raggooda ay adeecaayaan ilaahay subxaanau watacaala haweenta saalixada ayuu tilmaamayaa haweenta saalixada waa midda zawjkeeda adeecaysa weeye zawjka lagu adeeci maayo wax ilaahay lagu caasinaayo oo rasuulkeenu waa sow dhahay laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lagu caasinaayo makhluuq lagu adeeci maayo laakiin wixii markaasi xuquuqu zawj ah ayay maaragtay ninkeeda ku adeecaysaa faqaanitaatunow ilaahay waa kuwa mudiicaada haddana allah wuxuu dhahay xaafidaatun waa kuwa xifdinaaya lilkaybi qeybka macnaha waxaa laga wadaa farjigooda ayay ilaalinayaan iyo qayrkiisoo ninka maalkiisii iyo owlaadiisii iyo ahalkiisii ah weeye fii kaybati aswaajihinna raggoodu markay ka maqan yihiin ayay intaas ilaalinayaan bimaakii xafiba allaahu ilaahay uu xifdi siiyey oo waxa weeye ilaahay uu amray inay xifdiyaan weeye maxaa yeele naagta nafteeda inay ilaaliso oy xaaraanta ka xifdiso ayaa la doonayaa naagaha markaasi waxa weeye ninkoodu markay ka tagaan meelo kale gelaaya amase goboldhaaf samaynaaya amase waxyaabo badanoo iyaala suqnimo facaaya kuwo ilaahay adeecay ma ahan saalixaadna ma ahan waa markaasi waxaa weeye kuwo waciid adag uu kusoo arooray oo aan khayr layn weyne marka bilaahay wixii alla uu amray inay xifdiyaan macnaha xaysu awsaa calayhina alaswaaj ah, marka hadda naagta saalixadahu naagtaas weeye laba sifaa ilaahay ku sheegay subxaana watacaala marka hore waxaa weeye saalixaadku waa mudiicaadou dheh ilaahay haddana xaafidaatu lilgayri bimaa xafid allah ayuu dhahay naasta saalixadaana oo nabigu calayhi salaatusalaam uu yidhi addunyaa mataacun wa khayru mataaci lmar'ati wa khayru mataaci dunya han dhihi lahay armadaasu saaix rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay addunyaa mataacun uu dhahay addunyadu wax yaloo lagu raaxaysana muddo yar laga tegaa weeye wa khayru mataaci dunya almar'atu saalixa adduunyada mataacdeeda waxaa u khayr badan naas saalixadahu dhahay naag saalixada marka rasuulkeena alayhi salaatusalaam maruu tilmaamay idaa nadara ilayhaa faradkiiu dhahay waa naagta ninkeedu markau fiiriyo farax gelinaysa weji furfurnaashadeeda sida markaas isu qurxinayso siday masalama ninkeeda wanaag ugu qaabilayso naag weji cabuusa markaasi saalixad maahan hiyo latii idaa nadara ilayhaa faradku wa idaa amarahaa adaa'atu markau amrana way adeecaysaa wa idaa qaaba canhaa markuu ka maqan yahane xafidad nafsahaa nafteeda ilaalinaysaa wa maalahu wa waladahu awlaadiisa maalkiisana way ilaalinaysaa naagtaas ayaa saalixad la yidhaahdaa ee waxa weeye naag aan sidaas ahaynin saalixad lama yidhaahdo waa ciyaala suuq weeye ilaahay marka wuxuu dhahay wallaasi haweenka takaafuuna aad ka cabsanaysiin nushuusahuna naasisnimadooda nushuuskii hadda ilaahay ka warramayaa naagaha markaasi haddii lagu arko amaaraatu nushuus weeye oo calaamaadkii naasisnimada markii lagu arko walaati haweenka takhaafuuna aad ka cabsanaysiin nusuusahunna kor noqoshadoodw dha ilaahay faciduuhunna wacdiya marka ugu horaysa naaftu hadday nusuus ay bilowdo marka horo waa la wacdinayaa oo ninku waa wacdinayaa faciduuhunna wacdiya ayuu dha ilaahay oo waxa waxau leeyahy masalanba ittaqi illaah war ilaahay ka baq wax diri ciqaabu ciqaabka ilahay ka digtoonaw fa ina arajula lahu xaqun cala almar'ati ninku naasi xaquu ku leeyahay saas ayuu leeyahy weye tarkiibkaas hadda markaas waa waajiba layidhi waajib wujuubkiisana sunada ayaa laga soo qaatay naagta marka wax yar hore ay kaa tiraado hore laga dharbaaxi maayo oo laftirkeeda nushuuska calaamooyinkaas waxaa loo marayaa xeerar baa loo marayaa waa masalan inuu naagtiyo wujacabuusa warko hadal oo adag dhahayso aysan dhihi jirin waxyaabo badan oo markaasi qalabsan kula hadlaysa faciduuhuna wacdiyow ilaahay marka labaad hadday wacdii wax ku dheefi diidaan wahjiruhuna ka haajirow dha ilaahay hadday wadii wacdi wax ku dheefi waayeen oo qaadan waayeen waxaa waa laga haajira filmalaajic makaano jiifayaasha waxaa loogaga fogaanayaa sariirta firaashka lala jiifo jiray ayaa loogaga dhaqaaqayaaho waxa weeye ninku gogol kaloo iska seexanaya hooda bixi maayo markay intaa wax ku dheefi waayaan wadribuuhuna garaacow dha ilaahay waxa weeye larbi oo kayru mubarixa weeye waxaa weeye garaac aan bararinayn weye hadday ka noqon waayaan hijraanka weye darbi oo aan bararinayn ayaa lagu dhufanayaa wax yar ayaa lagu dhufanayaa oo dharbaaxsho amba wax yar oo qanjalaf ayaa lagu dhufanayaa ee ma aha naagta in la garaacayo sidii maaragtay waxyaabo badan loo dila loo dilaayo oo markaasi waxa weye dhiig laga keenaayo ama gacan laga jebaayo ama lug laga jebinaayo ama la daqraayo taas xaaraam weeye qofka ku kacna maxkamadaa la saarayaa fa adacnakum hadday idin adeecaan udha ilaahay waxa laga doonaayo falaa taquu ka dalbina calayhina korkooda sabiilan wadda ayuu dha ilaahay waddo oo aad ku garaacdiin oo kale ha raadin hadday intaas ina ku samaysa idin adeecaan in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliyan allihii sarreeya ayuu ahaaday aayaddan aakhirkeeda waciid baa ku jira maxaa yeele haweenkii hal la canaanta markii la yidhi in lagu xadgud baa la diidayaa markaa oo awoodda markaasi awoodda dhan lagu tijaabiyo awoodda markaasi loo sheegto ilaahay marka wuxuuna tusinayaa awooddiisu inay sarayso kabiiran alih weyn weeye ilaahay ka digtoona in ciqaabo weye haddaad haweenka aada dulmisaan dulmi la dooni maayo haweenka in la dulmiyo weye lama raba dulmi weye waxaa la yska dalbayaa khayr in loo dardaarmo haweenka maxaa yeele nabigu waa suu dhahay istawsuu binisaa'i khayran haweenka isaga dardaarin weliya khayr fa ina almar'ata khulicat min lilcin u dhahay naaska feer ayaa laga abuuray wa ina awaja maa fi lilci feerta meesha ugu qalloocane eh, aclaahu waa midda ugu sarayso feerta ugu sarayso aadam ayaa xawa laga abuuray oo qalloocan fain dahabta tuqiimu haddaad doonto dhahay rasuulku inaad ka hosisid kasartahu waad jibinaysaa wain taragta hadaad ka tagtane lam yazal acwaja inuu qalloocan yahay ka suuli maayo fastawsuu binisaa'i khayran haweenka khayr isaga dardaaran aad weydiiyow dhahay oo marka haweenta waxaa la rabaa in loo sabraa la doonayaa feer qalloocanaa laga abuuray xaalad kastaoo markaasi waxa weeye qofku uu doono inuu ugu tagane qallooc baa ku jiraya sida qaalibkaa weeye wain khiftum haddaad ka cabsatiinow ilaahi wain khiftumtaan macnaha in calimtum wey haddaad ogaasiin weeye dadka hadda marka lala khidaabayo waxa weeye dadka oo waxaa weeye muslimiinta gaar ahaan dadka markaasi wilaatul umuurka weeye amase dadka sharafta leh oo magaalada waxyaabahan ay ka dhacayaan oo shaqaaqa amba khilaafka zawjeynkan dhexdeeda dhexdooda ka dhacaya dadka ogoo sharafta lahaa ilahay la khidaabaya oo waxaa la rabaa haweenkii iyo markaasi zawjkeedii haddii khilaaf dhex maro in laga shaqeeyo oo khilaafkaas waxaa weeye la saxo oo dhibaatadii meesha taala laga shaqeeyo wanaag laga sameeyo ilaahay marka wuxuu nooga warramayaa kayfiyada loo islaaxinaayo wa in khiftum haddii ad ka baqdiin ow dha ilaahay ood ogaasiin shaqaaqa beynihimaa bayna zawjeyni zawjki iyo zawjada dhexdooda khilaaf haddaad ogaasiin ow ilaahay fabcasuu bixiyow ilaahay udira weeye markaasi ayagoo laakin bixi laahuma ayad raba ayagoo raalli ah fabcasuu bixiyow dha ilaahay xakaman xaakim oo min ahlihi ninka ahlkiisa kamid a ah. iyo wa xakaman xaakimow dha ilaahay oo min ahliha naagta ahlkeeda kamid a ah. zawjku waxau wakiilanayaa xaakimkiisa wakiilanayaa in markaasi waxa weeye dalaaq haddii meesha maslaxo loo arko isaguu dalaaqii wakiil uga noqdo naagtu iyaduna waxa weeye qabuul ayay u wakiilanaysaa haddii meesha arrintaas dhalaaq eh, meesha waxa weeye eh, loo arko ayayna ninkeed ay u wakiilanaysaa ninka ahalkeeda weeye marka hadda waxa weeye ahalka ayaa la sheegay ahalka hadda markaasi keliya maahan laakiin ahalka ayaa kusii muhiimsan in markaasi laga dhig weeye waa haddii ahalkii la helaayaa layidhi oo macal wadajir haddii loo helaayo laakiin haddii ahalkii la waayo amase waxa weye mid la helo mid kana kalena la waayo waxaa weeye eh, weliyul amarka qofka markaasi weliyulamarka amarka isagoo meeshaas madaxda ka ah ayaa laba nimoo wanaagsanoo dooranaya markaasuu u dirayaa marka waxa weeye labadaasoo u dirayaa midna uu ninka wakiil ka yahay midna naagta uu wakiil ka yahay marka hadda markii la leeyahay in markaasi laba xaakima ahalkaa laga sameeyo leeyihi markii la helaayo suna leh waaye cinda imaamuna ashaafici wey laakiin imaam maalik iyo culmo kale waxay leeyihin waajib waayo hadiiba la helaayo ahlka ilaahay iminka wuxuu yidhi subxaana wa tacaala iyo waxa kaman xaakim oo min ahlihaa naasta ahlkeeda ka mida marka hadda waxa weeye way dadaalayaan labadaasu khulca isaga laftirkiisu lamid waayo haddii meeshii la khulcayo zawjadaana ninka ay diidan tahay ee ninki markaasi inuu khulco u rabo waxa weeye khuluci ayaduna waxay u wakiilanaysaa wakiilkeeda ahalkeeda ninkuna waxa weeye inuu khulco asaguna wakiilkiisa u wakiilanayaa weye labadaas way dadaalayaan qofka daalimka ayay waxay amrayaan markay arrintooda baaraan inuu ka noqdo dulmiga haddii ayna arrintaas suurtagal ahaynna way kala saarayaan oo qurqa ayay ku kala samaadayan hadday ra'iyeen weye markaasaa ilaahay wuxuu yidhi in yuriidaa hadday doonayaan labada xaakim oo midna uu ka socdo haweenta xaggeeda midna zawjka xaggiisa uu ka socdo islaaxa wanaag hadday doonaayaan dadkan dadkan laftirkooda waxaa rabaa dad wanaag u socda inay yihiin dad lugooye ka shaqaynaa lama rabo dad caadiliina oo ahlu silaax ayaa la doonayaa yuwafiq illaahu alla waa waafajinayaa baynahumaa dhexdooda ilahay waa waafajinayaa oo waxa weeye bayna zawjayni waaye oo ilaahay waxau ku qadarayaa wixii markaasi dhaaco ah oo markaasi islaax in la sameeyo ah ama ninkiiyo naagti in la kala geeyo ah ayaa ilaahay waafajinayaa maxaa yeele dadku markay hawsha ay qabanayaan dar alle ay ka yihiin oy islaax baynannaas ay ula jeedaan ayaa sidoodaba ilaahay wuxuu waafajiyaa khayrka ayuu waafajiyaa haddii dadka waxyaabaha meelaha badan ku shiraaya ama ku showraaya ama ummadaan wax ka qabanayna ama nabad isoo samayhaynaa dadka dhahaaya haddaysan waxaa weeye islaax baynannaas oo dar allah aysan qabin shir kasta iyo wax kasta oo ay galaan waxba kasoo naasa caddaamaayaan maxaa yeele qalbigooda ayaa xun markaasaa ilaahay fasilinaya mar walba waxa fasilka keenaaya dadka ayaan dar alle ahayn maxaa yeele ilahay wuxu uri in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma hadda masalan baxaalu zawjayn aan ka hadlaynaa laakiin mujtamaca meel kasta ayaa sidaas oo kale ah ummadda haddii masalanba dad ay ku jiraan lugooyo kaliya ku shaqaynaa iyo khiyaano weligeed wax kastoo la gaaro waxba ka dhahagaagi maayaan oo hadda aayaddaanu caam weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusa lqaacidada ehd ayaa imaanaysa in yurida hadday doonaayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala islaaxan baan sida lagu qeydaa u fiirsa islaax markay doonaayaan oo dadkaanu inay islaax ka shaqeeyaan ay tahay markaasaa ilaahay waafajinayaa wey yuwafiq illaahu alla waa waafajinayaa baynahumaa dhexdooda ayaa ilaahay iswaafajinayaa oo zawjaynkii waa la iswaafajinayaa ayagana wanaagga inay ku hagaagaan ayaa ilaahay waafajinayaa in allaha allow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman allihi ku cilmila shay kasta khabiiran allihii baadinka warqaba ayuu ahaaday aayadda baad hadda aakhirkeedana u fiirso markii ilaahay uu na soo yidhi subxaanau watacaala haddii ay doonaayaan islaaxa ilaahay waafajinayaa ayaa marka alla wuxuu dhahay ina allaha kaana caliiman khabiiraa ilaahay wuxuu ahada midku cilmile shay kasta qofka markaasi wanaagga ka shaqaynaaya iyo qofka kale ilaahay subxaanau watacaala waa ogyahay qofkii khayr ka shaqaynaaya aayaddatan waxaa ugu sugan wacdi ayaa ugu sugan ilaahay subxaana watacaala khayrkaas uu samaynaayo ayaa alla uu ogyahay subxaana subxaanau watacaala alla uu waafajinayaa kuna sawaabinayaa weeye ilaahay haddana baadinka warqabo oo arrinta daahir iyo baadin isugu mid weeye dadkaanu haddii waxaa weeye daahirka ay hagaajiyaan oy dad daahirka ka fiican iska dhigayaan baadinkana khabiisiin ay ka yihiin oo qalbi xun meesha ay la tegayaan amase talada iyo garta ay ku gelayaan qalbi xun haddana iyagana ilaahay waa ogyahay subxaanau watacaala waxbana u hagaagi maayan markaas marka waxaa la rabaa hadday ahaato arrintan hadda aayaddan ilaahay noogu sheegaayo iyo hadday mujtamaca meel kastaba ay ahaato waxaa loo baahan yahay qofka muslimkaahu markuu ka shaqaynayo islaax baynannaas ama hawl kasta ou qabanaayo inu ay ilaahay daraaddiisa u qabto weeye haddii danaysi iyo waxyaabo kalentood qofku wax u qabto waxba ka hagaagi maayaan ah, waxba kama hagaagayaan yuwafiq illaahu baynahumaa waxay imaanaysaa markii dadku ilaahay daraaddiisa ula jeedaan marka waxaa weeye xugun haddii uu yimaado oo zawjaynka ay isku xumaadaan sidaas ayaa loogaga shaqaynayaa dadkaas wanaagsan oo ahlu sharafka ah ayaa la samaynayaa waxaana arrintaas dadkaas waxaa samaynaya qofka markaasi wilaatul umuurka ah oo waxa weeye meeshaas qofka madaxda ka ah oo dadkan wanaaggiisa iyo hagaajintiisa laga doonayo ayaa dadkaasaa bixinaaya oo labada dhinac dadka ka soo qabanaya haddii masalanba labadan qof ahalkooda ay joogaan dadka ugu fiican oo uga cadaalo badan ayuu soo qabanayaa dadkaas markuu soo qabto ayuu arrintaasaa loo dhiibayaa waxaana la doonayaa ninka iyo naastu inay ayagu markaasi waxa weeye qof walba qofkiisa uu wakiishaa la rabaa haddaysan ayagu wakiilanin waxba kama hagaagayaan marka casarkeen intaas wuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullah bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo lixaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey islaax bayna zawjayn sida loo samaynaayo oo ragga iyo haweenka markii dhexdooda ay wax maraan oo waxa weeye khilaaf uu dhex maro xaaladdana markaasi xaalad ayaga ka badan ay tahay oo ayaga dhexdooda aysan ishagaaji karin dadka muuminiinta waxa laga doonaayo oo ay samaynayaan gaar ahaan dadka wulaatul umuurka ah oo meeshaas jooga waxyaabaha markaasi waxa weeye ay ka samaynayaan iyo arrintaas sida loo wajahayo wax looga qabanayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga soo waramay aayaddan hadda aynu meeshaan ka gelina aayaddii ka horaysay oo soddon iyo shanaad marka alla wuxuuna soo dhahay haddaad ogaatiin khilaaf ka dhaxeeya zawjeynka waxaad bixisaanow dha ilaahay ayagoo rillahoodana lagu bixinaayo xaakim oo markaasi nin caadila loola jeedo oo ninka qaraabadiisa ka mida iyo xaakim caadila oo naagta qaraabadeeda ka mida mid walbana midka kalentood ayuu tala saarana wakiil ka dhiganayaa xukunka meeshaas laga gaarayo ayagana waxa weeye waxaa laga qaadayaa in markaasi waxaa weeye taxkiim laga qaado weeye haddii ay doonayaan un ilaahay labadan xaakim islaax ay doonayaan ilaahay yaa waafajinaya in allaha kaana caliiman khabiira ayuu dha ilaahay alla shay kasta midku cilmila weeye shayga daahirkiisa ee baadinkiisana ilaahay isagu mid weeye subxaanau wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wacbudu llaha alla caabuda oo ilaahay waxida walaa tushrikuu ha ugu shariig yeelina bihi billaahi alla shay-an shay ha ugu shariig yeelina wa bilwaalidayni waaxsinuu ixsaan falowdha ilaahay bilwaalidayni labada waalid ixsaanan owdha ilaahay ixsaan falidu ixsaan fala wa bidilqurbaa qaraabada kan u saaxiibkaa u ixsaan fala walyataamaa agoonta u ixsaan fala waalmasaakiini masaakiinta u ixsaan fala waljaari diriska u ixsaan fala dilqurbaa qaraabada u saaxiibka ahay iyo waljaari diriska aljunubi oo fogaay iyo wasaaxibi saaxiibka oo biljambi dhinaca kugu haayey iyo wabni sabiili jidka inankiisa iyo wamaakii malagtada malakaday milkisa aymaanuku midigyaashiinu in allaha alla laa yuxibu ma jecla man duul kaana ahaada mukhtaalan mid isqaadqaad badan fakuuran oo faan badanowdha ilaahay hay aynu meeshaan ka gelayna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaabayaa dadka mukallafiinta ah maxaa yeele cibaadadu waxay ku tawaqufaysaa ha yidhi calaa macrifati almacbuudi weeye midka la caabudaayo garashadiisa iyo niyo ayay ku tawaqufaysaa maxaa yeele waxaad caabudaysa haddaadan aqoonin cibaadadaadu markaasi waxa weeye saxiix noqon haddii niyo aadan cibaadada aadan ku bilaabin cibaadada qaalibkeedi niyo la-aan ma ansixayso hase yeeshee meeshaan waxaa loola jeedaa wax markaasi qurbo uun keenaayo oo markaasi ah wax ay ku tawaqufayso calaa macrifati lmutaqarabu ilayhi midkaan loo dhowaanayo garashadiisa weeye iyo daaco oo markaasi aan ku tawaqufaynin shay aan ku tawaqufaynin taas ayaa hadda meeshaan loola jeedaa alla marka wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala wacbudullaaha ilaahay caabuda jalaalaynku wuxuu ku fasirnaya waxiduuhi ilaahay waxida cibaadada ayaa waxaa lagu fasiray tawxiid marka hadda waxa weeye haddii aan tawxiid uusan jirin walaa tushrikuu dira ta'kiiday noqonaysaa haddaan qofku marka hore muwaxid uusan ahaynin ousan ilaahay waxdaaniyadiisa rumaysnaynin oo alla u shariig yeelaayo ayaan cibaadadiisu ansixaynin oo cibaadadiisa meel lagu dhiso ayayna lahayn oo aasaas ma laha alla markaas wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wacbudullaaha alla caabudowdha ilaahay oo ilaahay waxida subxaanahu wa walaa tushrikuu ha ugu shariig yeelina bihi billaahi alle shay an shay ha ugu shariig yeelina oo ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada laydin faray oo laydinku kalifay ilaahay qayrkiisa hala wadaajina weeye wa bilwaalidayni owdha ilaahay wa axsinuu soo qadar ixsaanan dambe oo masdarka caamilkeediyaa la soo qadarayaa wa bilwaalidayni owdha ilaahay wa axsinuu ixsaan fala bilwaalidayni labada waalid ixsaanan ixsaan falid ayuu dhah ilaahay ixsaan fala oo waalidka baari u noqda dhinaciina u jilciya wabidulqurbaa ayuu dha ilaahay qaraabada midka u saaxiibkaa u ixsaan fala qofka qaraabada kulaahna u ixsaan falow dha ilaahay iyo walyataamaa agoonta u ixsaan falow dha ilaahay agoonta waxaa weeye aabbaa'dooda ay dhinteen haddana waxaa weeye waxba aanan haysanin iyo walmasaakiini masaankiinta u ixsaan falow dha ilaahay dadka masaakiintaa fuqaradina way soo gelayaan iyo waljaari diriska u ixsaan falow dha ilaahay dilqurbaa qaraabada u saaxiibka midka jiwaarka kuugu dhow amase waxa weeye jiwaarka iyo nasabka kuugu dhow jaarka waanu sheegi doonaahe iyo wal jaari diriskowdha ilaahay aljunudu oo fog oo waxa weeye jiwaarnimada kaaga fog ama nasabka kaaga fog iyo wasaaxibi saaxiibka oo biljambi dhinaca kugu ah oo waxa weeye qofka rafiiqaaga oo safar kugula rafiiqay ama sanca kugula rafiiqay ama sawjadaadiba waa loola jeedaa iyo wabni sabiili jidka inankiisowdha ilaahay qofka musaafirkaa oo zaadkiisa uu ka go'ay asagoo meesha maraaya beledkiisii qanibaha ku ahaadee iyo wamaakii malakad ay milkisowdha ilaahay aymaanuku yaasiinu ay milkiyeen marka hadda meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala xuquuq dhowra ah ayuu ku sheegayaa oo ilaa toban gaadhaysa marka hadda waxaa weeye intaas waxaa loogu hormariyey xaqa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loogu hormariyey waxaa lala xidhiisa markaasi birulwaalidayn waalideynka oo loo baarinimo falo ayaa cibaadadii ilaahay loo lala xiriiriyey oo xaqa ilaahay markii laga soo tago xaqa rasuulkana waa ku xigaahe waxaa lala xidhiiriyey birulwaalidayn ayaa lala xidhiiriyey waxaana la ishaara ahaa la yidhi labadaas xaq xuquuqdan kuwa ugu weyn inay yihiin haddana xaqa ilaahay markii laga soo tago xaqa rasuulka xaqa waalidaynta ayaa ku xigo weeye waxaa laysku cabsi gelinayaa waalidka in lagu caasiyo ayaa laysku cabsi gelinayaa maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu dhahay qul licaaqi waalidayhi waxaad u tidhaahdaa labadiisa waalid midka caasiyey yacmalu maa yashaa wixii ou doono ha sameeyo fa inna masiirahu ila annaar meesha uu ahaanayo naar lee weeye camal kastow sameeye mar hadduu caasi waalidayn yahay naar ayuu gelayaa how dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waciid adag ayaa kusoo arooray marka waxa weeye waalidka in la iska ilaaliyo ayaa la doonayaa mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala xuquuqdiisa uu ka dhigay aasadu alxuquuq bacda xuquuqillaahi wa rasuulihi uu ka dhigay haddana alla subxaanahu watacaala waxa uu ku xejiyey qaraabadii ayuu ku xejiyey wa bidil ayuu dha ilaahay qaraabada midka u saaxiibkaane u ixsaan fala ayuu dha ilaahay oo waxa weeye qaraabadiina ayagana waxaa la doonayaa in ixsaan loo sameeyo ayaa la doonayaa oo waxay kusii xirtaa xigtaa xuquuqulwaalidayn markii laga soo tago qaraabadii baa la soo gelayaa maxaa yidhi xadiisa annagu wuxuu dhahay calayhi salaatu salaam saxiixa alraximu mucallaqatun bilcarshi raximtu waxay ku xidhan tahay carshiga ilaahay taquulu waxayna leedahay yaa rabbi man wasalanii fa awsilhu ilaahayow qofkii ixadhiisha xidhiiri waman qadacanii faqdachu qofkii gooyin ilaahay goy ilaahayow goy ayay leedahay marka waxa weeye qaraabada xidhiirinteedana waa la doonayaa ayadoo xidhiirintu markaasi lagu kala duwanaanayo qofkii xoolale oo qaniya wuxuu ka xidhiirinayaa xoolihiisa u ka xidhiirinayaa oo ixsaan ugaga samaynayaa qofkii waxaa weeye aan waxaysanne qalbiga iyo markaasi waxaa weeye lisaanka ayuu ka xidhiirinayaa marka saas ayaa loo baahan yahayo qaraabada xidhiirinteedu ayaduna dadku habdasay kala yihiin weeyo ninkii xoola haystane xoolihiisaas ayuu waxa ugaga ixsaan uga samay karo khilaafka hadda a'imada ku jira dhexdoodana waan ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo marka allah wuxuu dhahay subxaanau watacaala wabidulqurbaa qaraabada kan u saaxiibkaane u ixsaan falowdha ilaahay iyo walyataamaa agoontowdha ilaahay haddana ilaahay subxaanau watacaala agoontii uu ku xejiyey jamcu yatiimi weeye yatiimku waxaa weeye man maata abuuhu qofkii aabbihiis dhintay ayaa agoonka loola jeedaa ah, agoonnimadiisuna way jiraysaa ilaa uu ka qaangaaraayo laakiin qofku markuu qaangaaro agoonnimadu way ka guulaysaa oo qof qaangaara la dhihi maayo qofkaanu agoon weeye maxaa yeele rasuulkeenna wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam laa yudma bacda albuluuq ou dhahay qaangaar bacdigiisa agoontinima ma jirto oo qofku haddou qaangaaro mukallaf uu noqonayaa awood buu yeelanayaa uu wax ku kasbado marka markaasi dhibaatadii oo caruurnimadii iyo waa ka tegayaa laakiin intay caruurtu ay yihiin yaryar yihiin oo aysan awood lahayn hadda qofkii qaangaara isagoo aan mukallaf ahayn sida masalanba qof majnuuna oo qof masalanba lixaadiisa ay dhinamanta iyo wax uu yahay kaas isagu markaasi ixsaanka sidaa oo maaragtay ugu jarayaa iyo walmasaakiini masaakiintowdha ilaahay dadka masaakiinta fuqaraduna way soo gelaysaa waa dadka markaasi waxa weeye maninta saqad yaduhu bituraab qof waxa weeye gacantiisu carada ay ku dhegtay waayo waxba haysanin faqiirkii iyo miskiinkii waa soo gelayaa haddii meel lagu sheego faqiir miskiinna waa ku jiraa haddii miskiin meel lagu sheego faqiirku lamid weeye oo warkaas wax farqiga uma dhexeeyaan iyo waljaari dha ilaahay dil dilqurbaa dhowaashada u saaxiibka diriska asagana waxaa loo baahan yahay in ixsaan loo sameeyo oo xuquuquljaarka layska ilaaliyo ayaa la doonayaa diriska haddana wiska weliba qaraabadaahu kuma sii jiro maxaa yeele wuxuu wataa xaqi qaraabada iyo xaqi jiwaarnimada ayuu wataa weeye maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatusalaam a xadiis saxiix wuxuu dhahay aljiiraanu talaatatun ou dhahay jiiraanku sidiisaba saddex weeye fajaarun lahu alaaatu xuquuqin diris oo iskale saddex xaq iskale wuxuu iska leeyahay xaquljiwaar dirisnimada xaqeedii wa xaqulqaraabati qaraabada xaqeedi waa mid kadan ilay noo sheegayo wa xaqulislaami islaamka xaqiisa qofkan waxa weeye qaraabaad wuxuu kugu leeyahay xaqulqaraabuu kugu leeyahay dirisaa tihiin xaquljiwaaruu kugu leeyahay qof muslima weeye xaqulislaamuu kugu leeyahay saddexdaas ayaa u kulmaysa wa jaarun lahu xaqaani iyo diris laba xaq iska leh xaquljiwaar wa xaqulislaam dirisnimada xaqeeda iyo xaqa islaamka wa jaarun lahu xaqun waaxidun diris hal xaq iska leh xaquljiwaaru iska leeyahy wa huwa almushrik min ahlilkitaab waa dadka markaasi ahlu kitaabka ah oo gaalada ah ayaga laftirkoodu markay dirisku yihiin dirisnimadooda waa la tixgelinayaa dirisnimada cayaar cayaar maahan gaal xataa waa lagu dhowrayaa marka hadda soomaalida waxaad arkaysaa say diris isugu yihiin inay ol isugu yihiin taasna waxaa keenaya dadku inaysan diinta islaamka aysan manhajkooda awsan ahaynin oy waxyaabo shaydaan u ziineeyey oo hawaa u nafsigooda ay ku socdaanoo qof walba qofkuu diris la yahay uu cadowgiisa yahay islamarkaasna uu dhibaayo saas ayaad arkaysaa gaarahaan dadka reer magaalka ayaa ugu badanoo iyagu masalanba guryahooda isu dhow yihiin ee markaasi maalin walbaad arkayso inay dagaalayaan wax ay markaasi isu siinayaan oo waxa weeye waxyaabihii diriska looga baahnayna aysan tixgelinaynin marka taasi waxa weeye waa markaasi sidaan u qaab daranahay oon diinta islaamka anu waga fognahay iyo waljaari diriskii o dha ilaahay aljunuba oo fogaay jaarujunubkan waxa weeye waa mid qaraabanimada kaaga fogaa layidhi diriska kula ah ama diriska ayaa kala dhowe dirisku waxa weeye oo qariibka waxaa la yidhaha afartan boosoo isku wareegay ee waxa weeye qaraabo waa kula yaha laakiin jirisnimaduu kaaga fog yahay iyo waljaari jiriski aljunubi oo fogaayo dha ilaahay albaciida canka fi ljiwaar awidnasa waa laga wadaa iyo wasaaxibi saaxiibkii ow dha ilaahay oo biljambi dhinaca kugu ahay qof waxa weeye aad ku saaxiibteen xirfo aad ku saaxiibteen ama safar aad ku saaxiibteen amase waxaa weeye waxay culammadu ku fasireenba asaaxibu biljambi waaba zawjadaa layidhi maxaa yeele naagtu waxa weeye mar walbay dhinaca kugu haysaa waxay ayadana u baahan tahay saaxiibkaagii garabka kugu haayo weeye ayadana ixsaan in loo falo oo loo naxariisto ayaa la doonayaa iyo wabni sabiili jidka inankiisa dha ilaahay qofka musaafirka oo zaadkiisa oo go'ay ayaa loola jeedaa in isagana musaafiriinta loo kaalmayo ayaa la doonayaa dadka safarka in la dhibo ma ahan ilaahay waxauna amra safarka in loo kaalmeeyo ayuu amray laakiin hadda sida waddankeenna diinta islaamka loogaga fogaaday oo dadku waxaa weeye dad badan diinta ay banaanka ugaga taagan yihiin waxa weeye hadda xirfada soomaaliya ka jirta waxay tahay in safarka la dhibo oo wadooyinka ina loo fadhiisto oo waxa weeye isbaaro loo dhigta leejo looga qaadaayo taasi waxa weeye meeshii safarkii loo kaalmay lahay qabiil kasta waxa weeye meesha uu arlada mase waddada ugaga aadan yahay ayaa hadda waxa weeye isbaaro ka dhigtay markaasaa dadkii safarka ahayoo loo baahnay in loo kaalmeeyo ayaa meeshaas ayagii baa wax laga sugayaa meeshii loo kaalmaynaya ayagii baa wax laga sugayaa warma ma waxaasaa diinta islaamka wax maaragtay lagu sheegi karaa mase dadkaasaa dad oo waxgarto ah ama xataa caqli bani aadan leh dad markaasi ayaguba lucafo ah oo safaruu nabigu dhahay calayhi salaatusalaam asafaru qibcatun min alcadaab uu dhahay waa qayb cadaabka kamida uu dhahay qof isagiiba cadaaban oo waxa weeye dhibaataysan oo loo baahnay in loo kaalmeeyo dadka markaasi waxa weeye waddooyinka u degayaee wax ka qaadanaya ee sidaas ku nool ee doonaya inay mustaqbal ku yeeshaan hadda dadkaasu horta adduunkana ilaahay waxay ka qaateen waa ku ciqaabayaa aakhirana waxa weeye naar ayaa looga dhigi doonaa oo ilaahay baa ku gubi doona haddii aysan intay goori goorta aysan ka soo laabanin xirfadaas oo damiimada ah oo danii'ada ah oo lagu shaqaysanayo oo markaas hadda noqotay la xallishay ilan qofku haddii waxa weeye hadda si toosa qofka da u xalaalaysa wax ilaahay xarimay waa ku gaaloobayaa wax ilaahay xarimay haddii qofku u xalaalayso waa ku gaaloobayaa marka waxa weeye arrin aada yo aad dembi u ah una fool xun xaadiso aad iyo aad u fool xunna ah oo hadda waddankeenna ka taagan weeye maxaa yeela mar walba waxa weeye shareecada islaamku wixii jira way ka warramaysaa mana markaasi ka aamusayso marka dee shay walba qiyaas ayuu iska leeyahay marka hadda waxa weeye dadkii ibnu sabiilka ahay maanta waa kuwa ugu dhibaato badan dad ayaaba markaasaaba ku dul noolba oo markaasi dadka u kaalmaylahay ah ayaa ku dul nool ku shaqaysanayo shaqayba noqotaba inuu nin walba waxa weeye meel ina samaystay oo markaasi waxa weeye meeshaas ou xirfa ka dhigto xoola ka kasbaayo laakiin waxaa uun kulle aasin qariib weeye haddii qiyaamadii hadda ouna hadda markaa indhaha ku ahaynin si deg dega unbay ku imaan doontaa haddii waxa weeye waktiga uu dhacane wax layswarsanaayo ma jirto daalimna ilaahay waa sugaya subxaanahu watacaala in allaha la yumlii lidaalimi xataa idaa akadahu lam yuflithu dha ilaah daalimka ilaahay waa furanaya markau qabsana sii day maayo ilaahay markau ku qabanaya waa marka ruuxa uu ku daayo waa isaw kugu daayaba marka arrimahaas dadka markaasi caadada ka dhigtay waa inay ka tagaan ilaahayna uga tooba keenaan haddii qalbigooda wax iimaan ay ku jiraan iyo wamaa kii malakad ay milkisowdha ilaahay aymaanukum idigaashiin oo addoomankiyaa kamida ah masalanba hadda addoon keliya maahane xoolaha laftirkooda ixsaan in loo sameeyaa la doonaya dawaabta weye oo la milkiyo xoolaha markaasi la milkiyo oo la dhaqanayo ama lagu shaqaysanayo sida dameeraha iyo geeloo kalentood oo lagu shaqaysanaayo waxa weeye hadda waxaad arkaysaa dad badan oo xayawaan badan ku shaqaysanaya sida magaalada dadka joogo dameeraha dadka ku dhaansada ama waxa weeye eh, xamaaliga ku qaadanaya dhibaato aad iyo aada weyn ay ku haayaan oo waxaysan qaadi karin bay saarayaan waa garaacayaan waxaa weeye maalinta qiyaamo waa loo qisaasayaa dhibka ay ku haayaan maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay ittaqullaaha fii haadihi albahiimati almucdamati ou dhahay war ilaahay waaga baqa xayawaankan oo la afka tiray oo aan hadlaynin maalin ayaa maaragtay laydinku jaasi doonaa marka hadda dhibaato weyn waxaa lagu haayaa xayawaanka markaasi lagu adeeganayo oo ilaahay dadka u laydiyo masaakiinta oo lucafada ah oo haddana dadka ilaahay u cadiidiyey maxaa yeele allah hadduusan layli lahaynin cid awood ku qaba karta ma jirto geela waad aragtay aragtayoo canug yar ayaa iska kaxaynaya dameeraha iyagana sidaasoo kalentood nin walba waxa weeye intaasoo kiintaalow saaraya lacag raadigu iska leeyahay xayawaankiina ka fikiri maayo dadka waxa weeye xayawaankaas wada oo ka shaqaynaaya hadday iimaan leeyihiin ayaguna dhibaatada ha ka daayaano waxaadna arkaysaa sida badan oo qaalibka dadka xayawaankaas ku shaqaystaahu inay u badan yihiin dad wax magarataa oon xayawaankaba waxba aanan ka duwanayn marka taasine waa nooc musiibada ka mid a haddii meesha masalanba waxa weeye xugun amase wilaatul umuur ay jiri lahaayeen arrimahaas oo kale in wax laga qabta ayaa loo baahan yahay in allaha allowdha ilaahay laa yuxibu ma jecla man duulkaana ahaada mukhtaala mid asqaadqaad badan oo waxa weeye mutakabbir hoo kibraaye naftiisana iskula camal weyn kayrkiisna xaqiraaya faquuran oo faan badan oo dadka ugu faanaya wixii ilaahay siiyo oo nimcaa asagoo markaasi ku faanayo aladiina kuwa yabkaluuna bakiilaayw dha ilaahay bimaa yajibu calayhim waxa ku waajibay waya'muruuna naasa dadka faraaya bilbukli bakiilsinimo faraaya wayaktumuuna qarinaaya maakii aataahumullahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa ah waxaa eh, eh, khabarkii ayaa maxduufe waxaad soo qadaraysaa lahum waciidun shadiidun goodi adag ayaa u sugnaaday hadalkan aynu meeshan ka gelayna hadal mustanafa weeye alladiina kuwa ayuu dha ilaahay mubtada weeye yabkaluuna bakiilaayo waxa waciidkan uu ka imaanaya wixii ku waajibay oo markaasi sadaqadiisa keli masalanba iyo kayrkoodoo nafaqadii owlaadii ay kamid tahay masalanba waya'muruuna annaasa dadkana faraayow dha ilaahay bilbukli bakiilnimo intay bukli ka gaadheen ayagii naftooda ku bakiileen ay dadka sii farayaan wayaktumuuna qarinaaya udha ilaahay maa kii aataahumullahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa waxaa kamid a cilmiga yaa kamida maalkiyaa kamida rawnasuulka ayadan yahuud ayuu ahay waa tacaam weeye waxay qari jireen sifaatka nabiga calayhi salaatsalaam oo tawreed ku taala injiil midda ku taala ayay qari jireen laakiin waxaa weeye wax kasta oo ilaahay kitaabkiisa ku yaalla maanta haddii aanu qarinno oon qaral adduunye aan u qarinno saasay soo gelaysaa wixii nimco maal iyo ilaahay na siiye haddaan qarino shukrigooda aan qarinno xoolihii aanan jakada ka bixin saasay soo gelaysaa waciid adag ayaa kuwaas u sugnaadowdha ilaahay waatabnaa waxaan u diyaarinay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta oo arrintaas ku kufrinaaya iyo qayrkeedaba cadaaban cadaab ayaan u diyaarinow dhahay alle cadaabkaasoo muhiinan saydaa ihaanat ihaano saaxiiba cadaab muhiina ayaan u diyaarinow ilaahay iyo waladiina tan waxay ku cadfan tahay mawsuulkii hore iyo waladiina kuwa ayuu dha ilaahay yunfiquuna bixinaayo amwaalahum maalyaalkooda bixinaayo kuwii hadda xoolihii ku bakiiliyey waa nooga soo sheegay kuwa ayagu xoolihii bixinaayo laakiin dar alla aan haynaa ilaahay ku darayaa iyo waladiina kuwa yunfiquuna bixinaa ilaahay amwaalahum maalyaalkooda ri'aa annaasi dadka iska suskooda u bixinaayo dadku haydan arka ayuu isleeyihiin walaa yu'minuuna billaahi allana aanan rumaynaynin iyo walaa bilyoomi yoomkii alaakhiri oo dambo masaleba waa munaafiqiinta oo kale iyo ahlu maka nimankii waktigaas jiri jiray oo ilaahay daraaddiis wax u bixin maayo hadday wax baxayaan ha laydinka sheego weeye walaa yu'minuuna billaahi allana rumay maayaanuu dha ilaahay iyo walaa bilyowmi yoomkii alaakhiri oo dambo maxaa yaele munaafiqiintu markay wax bixinayaan oo nifaaqooda uu mid caqiidi oo diiniya uu yahay waxa u bixin maayaan dar ilaahay weeye uma bixinayaan mana rumaysna ilaahay yowmulaakhir ah, kuwaas ayagane lahum waciidun shadiidun weeye goodi adag ayaa usugnaaday waman yakun ishaydaanu shaydaanku ruuxa u ahaaday lahu isaga qariinan saaxiiba u ahaaday qofka waxa weye shaydaanku qariibku u yahay waxaa weeye amarkiisu ku shaqaynaya sida hadda qoladaan oo kale waman yakun ishaydaanu shaydaanku ruuxa u ahaaday lahu isaga qariinan waday uu ahaaday fataa'a waxaa xumaadow dha ilaahay qariinan waday ayaa xumaaday bi'sa alqariinu huwa qariin ayaa xumaada kaasaa xumaada weeye wamaadaa maxaybaa caliim korkooda ahaadow ilaahay qoladan low goor aamanuu bilaahi alla ay rumay lahaayeen iyo walyoomi yoomkii alaakhiro oo dambo oo wa anfaquu ay nafaqay lahayen bixi lahaayeen mima mimaakii rasaqahum ullahu alla uu ku arsuqay idaa darara calayhim weye wax dhibaataa korkooda maahan weeye istifaamta istifhaamu linkaari weeye bimacnaa nafi weeye lowdu masdariyay noqonaysaaoo laa darara fiihi weeye wax dhibaataa kuma sugna arrintaas weeye wainama dararu fii ma hum calayhi dhibaatadu waxay ka imaanaysaa wax ay ku sugan yihiin weeye marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wamaadaa maxaybaa calayhim korkooda ahaadow dha ilaahay maxaa nimankan dushood ah oo markaasi haysta low goor aamanuu bilaahi alla ay rumay lahaayeenuu ilaahay wax larara korkooda ma ahan bal haddii alla rumeeyaan khayr bay helayaan iyo walyoom yoomkii alaakhir oo dambow dha ilaahay oo wa anfaquu ay nafaqay lahana bixi lahaayeen mimaa kii xaggiisa ay wax ka bixi lahaayeen razaqahumullahu alla uu ku arsuqay wa kaana allahu alla wuxuu ahaadown ilaahay bihim ayaga caliiman midku cilmila ayuu ahaaday ilaahay caalim buu ku yahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna ku jaasinayaa wax allaala wix ay sameeyeen ina allaha allow dha ilaahay laa yadlimu dulmi maayo ilaahay axad dulmi maayo misqaala daratin duuracasa wasankeeda ilahay dulmi maayo wa in hadday ahaato daradiyow dha ilaahay xasanatan xasana hadday ahaato oo qof mu'mina xaggiisa ka timiday yulaacifaa alla waa u laalaabayaa laga bilaabo toban toddoba boqol ilaa alcaafin kasiiratin weeye wa yu'ti alla waa siinayaa min ladunhu agtiisa waa ka siinayaa ah, ay min cindihi macalmulaacafati isagoo u laalaabaya ajran ajir ayuu ka siinayaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu aayaddan nooga warramayaa qofku haddii waxaa weeye shay wanaaga uu la yimaado haba yaraadee in shaygaas lagu ajirsiina lagu sawaabinayo oo cid ilaahay subxaanahu watacaala waxay la timida uu ka nuqsaana inaysan jirin wax sayi-aadahoo ziyaadaho la timidna alla uusan ku ziyaadinaynin alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala in allaaha alle laa yadlimu dulmi maayo macnaha ma nuqsaaninayo weeye axadan iska soo qadira maxuula axad ilaahay ka nuqsaanin maayo misqaala daratin dhuuracasa wasankeeda dhuuracasada darada waxaa asfaru namlatinaa la yidhaah laakiin iyo wixii kasi yaraal waxa hataa isha caadiga qaba karin darada atamka hataa waa la yidhahdaa waa in markaasi waxaa weeye ilaahay xasanaadkiisa wax ka nuqsaaniyo ama sayi-aadu taas ma dhacayso wey ilaahay baa ballan qaada subxaanau watacaala ad marka ilaahay qaayo wuxuu gaarsiiyey wa intaku hadday ahaatow dha ilaahay daradii daradii waxaa weeye hadday ahaatay xasanatan xasanow dha ilaahay xasana min mu'min weeyo daradaasu hadday xasano ay tahay shay wanaaga oo qof mumina xaggiisa ka timiday yulaacifa alla waa laalaabaa hawdha ilaahay alla waa laalaabaya oo qofkaas waa loo talciifinayaa inta ugu yar toban weeye todoba boqol ilaa inta kasii badan weeye qofka hadda ikhlaaskiisa iyo sida uu yahay ayaa la fiirinaya haddana alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala yulaacifaa alla markau dhahay subxaana wa waxaa ilaahay uu kusii daray wayu'ti alla waa siinayaa min ladunhu agtiisa weeye ey min cindihi maca almulaacafati ayadoo hadda shaygaan loo laalaabaayo ayaa ilaahay wuxuu ugu darayaa ajran ajirown ilaahay ajirkaasoo cadiiman oo weyn laa yaqdiihu axadun axad uusan karaynin bal u fiirso qofku waxa weeye wixii uu la yimiday ha yaraadaan hase badnaadaane ilaahay subxaanahu watacaala waa u laalaabayaa waana ku sawaabinayaa haddana ilaahay waxau sii siinayaa qofkaan ziyaada calaa maa camila calayhi wey waxa camal faray wax ka ziyaadsan ayaa la siinayaa haddana markaasuu alla wuxuu ku sii daray wayu'ti alla waa siinayaa macalmulaacafati weeye la dunhu agtiisa wuxuu ka siinayaa ajran ajir ayuu ka siinayaa ajirkaasoo cadiima weyn ajirka ilaahay subxaana watacaala cadamo ayuu ku sifeeyey culammada waxay yidhaahdeen mufasiriintaahu wixii markaasi lagu sifeeyo cadamo alla uu ku sifeeyo sideedaba wax makhluuq qiyaasi kara maahan camalka haddaba waxaa weeye camal aan la samaynin oo ilaahay fadligiisa walax ah oo ka ziyaadaa camalkii la sameeyey ayaa ilaahay cadamo uu ku tilmaamaya hadda qofka marku waxa uu samaysto khayra ayagana sidaasoo kale ilaahay markuu u talciisiyo ayaguna wax cadiim cadiimahay gaarayaan oo markaasi qofka qalbigiisa aan kusoo dhici karin qofka qalbigiisa waxaan kusoo dhici karin ayay markaasi gaarayaan waa shay uusan qofku awoodi karin oo usan soo koobi karin tirno karin weye ilaahay waxaa weeye bal min maxli fadlihi wa karamihi ilaahay fadligiisa oo maxliyo weeye barax lah iyo karamka alleh ayuu ku helayaa marka alla subxaanahu watacaala sidaas ayuu noogu naxariis badan yahay marka shayga inaan la yaraysan baa la doonayaa shaygu dembi hadduu yahay dembiga in la yaraysto la dooni maayo haddii uu khayr yahayna khayrka in la yaraysto maahan maxaa yeeley ilaahay fadligiisa ayaa lagu kabayaa fadliga ilaahay baana wax lou helaya subxaanau watacaala casharkeen intaas ayuu kaeg yahay wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum